assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo siddeetanaad ee kitaabka baabu fadaa'il qur'aan kitaabu fadaa'il alqur'aan baabun fii faatixati alkitaab can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal baynamaa jibriilu qaacidun cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam samica naqiidan min fawqihi naqiidan yani suquuطa shayin qawiy jug buu maqlay dushiisa ka maqlay sidii wax soo dhacay jidaar dumay iyo muxuu ahay codka ka baxo oo kale baa naqiid la yidhaahaa farafaca ra'sahu kor buu eegay jibriil baa kor eegay faqaala markaasu wuxuu yidhi haadaa baabun min asamaa'i futixa alyawm kanu waa shaqadha aan maqlaynay waa albaab sama albaabada samada ka midoo maanta la furay lam yuftax qatu ila alyawm maanta mooyaane weligeena aan la furin fanazla minhu malakun malag baa ka soo degay faqaala markaasu wuxuu yidhi jibriil baa yidhi hada malakun nazla ilى اlardi lam yanzil qatu ila alyawm waa malag maanta dhulka usoo degay weligiina maanta ka hor aan dhulka usoo degin fasallama waa salaamay malagii baa nebiga alayh الsalaatu wasalaam salaamay wa qaala markaasu wuxuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa ku bishaaraysa laba nuur oo lagu siiyey lam yu'tahumaa nabiyun qablaka nebi kaa horreeyey aan la siinin faatixati alkitaab wa khawaatiimi suurati albaqara faatixada suuratu alfaatixa iyo suuratu albaqara aayadaheeda dambe labada aayadooda ugu dambaysa laba labadaas nuur oo lagu siiyo nebi kale ka horreeyey aan la siinin ku bishaarayso nebigaas malagaas marka ilaah buu uga idin dalbay inuu nebiga alayh sala slam bishaarada u keeno yuu uga idin dalbay lam taqra bixarfin minha xarafka ka ma aqriyaysid minhumaa labadaa nuur yani aayadahaas iyo suurat alfaatixa ma aqriyaysid ilaa uctayta waa lagu siinayaa alla ku jira ee kolkaad aqrido alla ku jira ee ilaahay ku baryayso waa lagu siinayaa suuraة الfaatixa marka mثla ihdina الصiraaط الmustaqim صiraaط اladiina ancamta عalayhim غayr الmغdubi عalayhim wala الضالin waa lagu siinaya waa alla bari suuraة الbaqara iyaduna waa sida oo kaleo rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطأna rabbana walaa taxmil عalayna isran kama waa alla bari iyagana mid walbaba marka waa lagu siinaya kolkaad aqrido mid walbaba waxa ku jira ee alla barigaas ku jira ilah waa ku siinaya bab في qراءة الqرآن وsورة البقرة وآل عمrان عن أbي أmامة الbاhلي رضي الله عنه صdy بن عجلان صdy بن عجلان ayaa magaciisa la yidhaha رضي الله عنه qاla سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yquل اقرأوا القرآن qur'aanka aqriya faإنhu yأتي yومa القiyaaمaةi شhفيiعا لأصحاabihi maalinta قiyaamaha wuxuu iman doona isagoo shafeeco qaadayo oo dadkiisa u shafeeco qaadaya dadkii aqriyi jiray ee ku camalfali jiray jidka aqri jiray ee ku camal fali jiray isagoo uga u qaadaya yuu imaan doonaa qur'aanku iqra'u zahraaweyn zahraaweyn waa tasniyatu zahraa zahraana shayga quruxda badan baa la yidhaahaa hadduu yahayna waa azhar haddii wax la yahayna waa zahraan labada suuradooda quruxda badan aqriya albaqarata wa aala cimraan baqara iyo aali cimraan labadaas weeyaan fainahumaa yaatiyaani ywma alqiyaama maalinta qiyaamay imaan doonaan kaأnnahumaa hamaamataani sidii iyagoo laba daruurood oo kale ah aw hayaabatani hayaabatani labadana waa isla aw kaأnnahumaa firqaani sidii iyagoo laba qaybood oo kale oo min tayrin shimbiro ah tawaaf oo muxuu ahay baalasha kala bixinay bay imaan doonaan tuxaajaani can asxaabihimaa dadkooda iyagoo daafacaya iyagoo dadkoodii daafacay aqrihi jiray oo ku camal fali jiray iyagoo daafacaya oo ka doodaya ayay imaan doonaan shakligaa ku imaan doonaan sidii laba daruurood oo kale ama sidii mxuaha laba qaybood oo shimbiro ah sidoo kale iyagoo u socda ayay imaan doonaan iqra'uu suurata albaqara suurat lbaqara aqriya faina aklahaa baraka qaadashadeeda barashada la bartiyo camalfalka lagu camalfalay iyo barako weeye wa tarkahaa xasra katagidaadoona waa qoomamo qoomama dhow keeni doonta walaa tastaiicuha albaطla saxaraduna ma karaya albala isaga waa jamcu bail baطla waa jamcu baطil weeyaan isagana kusiri doona qaala mucaawiya mucaawiya ayaa wuxuu yidhi mucaawiyat bnu salaam oo ruwaadda xadiidka ka mid ah wuxuu yidhi soo kelimada baطla fasiraya buu yihi balaganii ana albaطlata saxara baطladana in laga wado saaxiriin ah marka qofkii aqrista iyo gurigii lagu aqriyo iyo sixir ma karo weya ma karo shayطaanna marka uma soo dhawaa baabu fadli aayati اlkursiy can ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ya abalmundir abulmundir waa kunyatu ubay bni kacb laba kunyadood buu leeyahay abulmundir iyo abutufayl labadaasaa la yidhaahaa ya abalmundir ayu atadri ayu aayatin min kitaabi illahi macaka acdam ma garanaysaa aayadda aayadaha ilaahay aayadda ka mid ee ugu weyn qur-aanka aayadda ugu weyn ma garanaysaa qaal qultu allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanay qaala yaa aba lmundir atadri ayu aayatin min kitaabi illahi macaka acdam su-aalkiibu ku celiyay mar labaad qaal qul allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum kaasaa igula wey aayaddaasaan igula wey ra'yigiisi marka qaala fadaraba fii sadrii laabtaydu gacanta ku dhuftay nebiga calayh isalaatu wasalaam wa qaala markaasu wuxuu yidhi liyhnika alcilmu abاlmundir ku hambaliyeeyo cilmiga ku hambaliyeeyo abاlmundir yani waa asiibtay weeyaan oo ugu hambaliyanaya nebiga alayh الsalaatu wasalaam waad asiibtay oo cilmi baad yeelatay aayaddii qur'aanka ugu weyneyd baad waad galatay marka akbar aaya acظam aaya fi kitaab illahi waa aayat lkursy acظam suura fi fi qur'aanna waa aayad waa suuradde surat اfaatixa surat اlfaatixa xadiidkii abu saciid abu saciidin zuraqi رaضي الله عnه kusoo qaadan bab في khwاتيم sورة البقرة عن أbي مسعوudi رضي الله عنه qال qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم من qرأ hاتين الآيتين من آkخر sورة البقرة في lyلة kftaah ay ku filaanayaan labada aayadoodee sورaة البqرة ugu danbaysa amن الرasuل iyo midda ka danbaysa qofkii habeen akriyaayo waa ku filan yihiin labada aayadood oo ku filan yihiinna laba siyood baa labada loo fasira mid waxa weeyaan oo ku filan yihiinoo habeenkaa tahajudkiisii oo ugu filan yihiin aduu laba ragcadood oo labada aayadood un ku kala aqriyo uu ku tukado khalaas tahajud u dhimani ma jiro habeenkaas oo ugu filan yihiin cibaadadii habeenkaas waa u dhan tahay oo ninka habeenkaa qof tahajuday oo salaatuleyl eh, tukaday baa lagu tirinaya sida waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiraya kafataahu eh, min almakruh oo ku filan yihiin oo dhibaato habeenkaas waa xirsi xidhan yahayoo habeenkaas dhibaata ma helayso labada waa lagu fasira in labadaba marka iyo wax kaleba loola sii jeedana way ka suroodaa nebiga alayh salatu slam ma aanu waxba kuma qaydina wuxuu waa ku filan yihiin marka inay dafculmakruhna waa ugu filan yihiin cibaadadii iyo tahajudkii xaqiijintiisana waa ugu filan yihiin in ula jeedo way ka surowdaa nebiga alayh isalaatu wasalaam baabu fadli suurati اlkahf can abi الdardaaءi radia allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal man xafida cashra aayaati min أwali suurati اlkahf cusima min fitnati اdajaal qofkii toban aayadood oo suurat اlkahfi awalkeeda ah xifdiyaayo hadduu dajaal soo gaadho dajaal fitnadiisa waa ka badbaadaya gaarahaan hadduu akristo kolka uu ka akristo soo bax u akristo waa ka badbaadaya wa fii riwaayati min aakhiri اlkahf riwaayo kale marka sidaa dhahay laakiin riwaayada horaa rajaxan ila ruwaadeedaa ka badan xadiidkan kada sida taqriibka uu sheegayo waxaa ka warinaya abudarda nin taabici oo qataada la yidhaho qataadat ibnu ducaama baa ka wariyey qataadana saddex nin baa ka wariyey saddex nin ayaa ka wariyey hishaam iyo hamaam laba nin oo la yidhaaho riwaayada hore isku raaceen shucbaa keligiisa marka isagu riwaayada dambe marka riwaayada hore midda raajica waa tobanka aadood ugu horraysa suula kitaab ugu horraysa qofkii marka xifdiya oo dajaal uu soo gaadho dajaal fitnadiisa waa kamid baabu fadli qira'ati qul huwa allahu axad can abi الdardaaءi radي allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه waslama qaal ayacjizu axadukum an yaqra'a fii laylatin ثuluثa alqur'aan midkiin miyuu kari waayayaa habeenkii inuu qur'aanka uluskii aqriyo saasuu nebiga alay sala qaaluu markaas kayfa yaqra'u uluثa alqur'aan si u aqriyi karaa uluث اlqur'aan ayaa habeen keliya qur-aanka ulkiisa aqriyi kara qaala qul huwa allahu axadu tacdilu ulua alqur'aan qul huwa allahu axadun waxay u dhigantaa tacdilu yani tutaawi waxay u dhigantaa qur-aanka ulkiisa u dhigantaa marka qul huwa allahu axadun qofkii hal mar aqriya oo qur'aankii oo dhan dhameeyey yuu la ajru yahay saddex goor saddex goor qofkii aqriya qofka qur-aankii o dhan dhameeyey buu lamid yahay hal mar qofkii aqriya qofka qur-aankii ulkii aqriya sababtana marka waxaa lagu cileeyey qur'aanka mxua macaanidiisa waa saddex qaybood kala ah qayb waa tawxiid iyo wax ilaahan ku saabsan qaarna waxaa wey waa akhbaar iyo qisas ku saabsan waxyaali kale qaarna marka waxaa weeyaan waa axkaam iyo amhaal iyo waxyaalo kale weeyaan marka iyaduna waxay ku saabsan tahay tawxiid keliya ku saabsan tahay tawxiidkiibay rabbibay si fiican uga hadlaysaa sifaadkii ilaahay oo dhan ba ay koobtay marka sidaasuu qofkii iyada aqriya qof sirdu qur'aan aqriya وعn cائiشhaةa رadي الله عanهa أna rasuula الlahi slى الlaهu عalيه وsلم bacثa rajula عalى sarية nin buu diray nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاam عalى sarيةi yani amiirا عalى sarية sariy madax ka ah sariyuu meel u diray nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاam jiish buu meel u diray nin buu madax uga dhigay wa kana yaqرأu لأصxaabihi fي صalaatihim aftiisii uu madaxda ka ahaa salaadooda kolkuu tujinayo wuxuu ku aqriyi jiray lee iyaga aimana ahaa qudaadna iyaga ahaa wuxuu aqriyi jiray qul huwa allahu axadun qul huwa allahu axadun buu aqriyi jiray rakcad walbaba kolku suurad kale aqriya iyaduna waa ku dari jiray falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli llahi sala allahu alay wasalam arrintii u sheegeen nebiga calayh isalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi saluuhu waxaad weydiisaan liayi shayin sanaca dalik sababtu sida u samayn jiray weydiiya fasaluuhu way weydiiyeen faqaal inahaa صifatu الraxmaan faana uxibu an aqra'a biha oo ilaah tilmaantiisiio inaan aqriyaa baan jeclahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi akhbiruuhu ana allaha yuxibuhu waxaad u sheegtaan inuu ilaahayna jecel yahay isagu siduu suuradda u jeclaaday inuu allana u jeclaaday sheega nin kale oo imaam ah dhexdeeda imaam ka ahaana waa kaan xadiidkiisii qaadanayna sidaasoo kale si lamida ay ah qabsatay oo masjidku imaamka ka ahaa ragcad walba qul wallah ku dari jiray markaasay dadkii soo dacweeyeeno markaas buu muxuu ahaay uu nebiga alayh salaa slam wuxuu sheegay yidhi waan jeclay suuraddaa buu wuxuu yihi xubuka iyaaha adqalaka aljanna baabu fadli qiraa'ati almucaawidatayn can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alam tara aayaatin unzilat illayla miyaadan arag aayado caawa la soo dejiyey lam yura midluhunna qatu iyagoo kale aan weligood la arag aayado aayado ka fiican aan la aragoo maanta caawa la soo dejiyey miyaadan arag qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi الnaas cuqbat bnu caamir kolkaas qadwatu tabuq bay ahayd baan filaya markuu hadalkaa nebigu alayh salatu salaam ku yidhi habeen ay tegi nebiga isu keliyeysteen ayuu nebiga wuxuu ka talbaday inuu nebigu u meeriyo suuratu huud suuratu huud io meeri buu yidhi markaasuu nebigu yidhi aayado caawa lagu soo dejiyey miyadan ogeyn oo wala mida aan la arag markaasuu u sheegay aayadaha kaloo yidhaa markaasu aroortiila salaadii nebigu dadka ku dejiyey aroortiila tukanay salaadii baabun man yarfacu bاlqur'an can caamir bni waasila caamir ibni waasilat allayfi waa ninkii asxaabada ugu geeri dambeeyey nin dhinta asxaabada ka mida ugu dambeeyey weeyaan abu طufayl weeya kunyadiis ana naafica bna cabdilxaaris laqiya cumar naafic bni cabdilxaaris baa wuxuu ka hortegey cumar buu ka hortegay bicusfaan cusfaan buu kaga hortegey meesha cusfaan la yidhaha maka ku dhow ayuu ka hortegey naafic ibn cabdilxaarikaas wuxuu ahaa amiiru maka ayuu ahaa min qibali cumar ibn khataab radi allahu canhu markuu cumar soo xajiyey ama soo cumraystay ayuu ka hortegey cusmaan kaga hortegey wa kaana cumaru yastacmiluhu calaa maka yani yuwallihi calaa maka markuu muxuu ahaay xuunkeeda u dhiibay cumarna faqaala markaasu wuxuu yidhi man istacmalta calaa ahli lwaadi waadiga ahlilwaadiga ahli maka yaa kaga timid ahlumaka oo adigoo amiirkoodii ah adiga ka soo yaa naa-ib kaasi kaga sii tagtay qaala ibn abza ibn abzan kaga imid qaala waman ibn abza ibn abzahaasu kuu ahaa qaala mawlan min mawaalina waa mawlo mawaalida yada ka mid ah. xaliif min xulafaa'ina u leeyahay markaasu saasuu cumar ka cadhoodo markaasu wuxuu yidhi faاstaklafta calayhim mawlan nin aan dhalad ahayn oo mawla-a ah baad kaga timid dadka mawaalidihina dad runtunka waxay ahayn reer liito oo xagga mujtamaca liitaba ahayn marka ahlu miyaad kaga timid nin aan muxu aha nin carabi oo asiil ah, aan ahayn aad kaga timid nin nuula ah xukunkiisa u qaala markaasuu yidhi naafic baa wuxuu yidhi innahu qaari'un bikitaab naafic bin cabdilxaaris ayaa marka isdaafacayoo sababtuu ninkan kada u doortay ayuu sharciga markaas wuxuu yidhi ninkaas waa nin kitaabka ilaahay yaqaano xaafid qur-aanka ku ah oo weliba qira'a quruxsan oo cod quruxsaiyo weliba waxaan jeclaystay buudi mawsimkan kada dadku isu imaanayaan inay dadku nin qaari oo qiraa'o wanaagsan qiraa'adiisa aad maqlaan ayaan jeclaystay wa innahu caalimun bilfaraa'id axkaamtana aad buu u yaqaanaa oo wixii xukunkii laisula yimaaday iyo dadka oo kala saaraya oo wixii suku la weydiistay iyo dadka waa u marka cumar baa uu u bogay marka cumar qaala cmaru radia allahu canhu cumar ba marka wuxuu yidhi amaa ina nabiyakum salى اllahu عalayhi waslama qad qaal nebigiinnu wuxuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay qur'aankan kada kitaabkan kada qur'aanka ah dadna waa ku darajeeyaa korba ugu qaadaa oo manaasibta ay awal hore lahaan jireen midka saraysa buu gaadhsiiyaa mise intay bartaan ay ku camal falaan wayadacu bihi aakhariin dad kalena hoos buu ugu dhiga oo dadkii muxuu ahay ee aan baranina way ku darajo beelayaan qof hooseeyeyna qur-aanka iyo sharciga markuu barto ayna ku darajaynaan marka ninkaasu ibn abza raggaasuu ka yahay waa ku hagaagsanayd weeyaan kol haddaad eh, sida aad u dooratay baabu fadli tacliimi اlqur'an عن عقبة بن عاmر رضي الله عنه قال خرج رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة rasuulka ilaahay baan soo baxay annagoo sufada joogna sufadu meel hadhaysan oo masjidka barxadiisa oo dadka fuqarada oo hoy u ah yaa ahayd fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ayukum ayukum yuxibbu an yaqduwa kulla yawmin ilaa budxaan budxaan waa tog oo tegaga madiine ka mida weeyaan ki najcal inuu aroor walbaba ku kallaho bxaan la ydhaha uu ku kallaho aw ilى alcaqiiq mise caqiiq uu ku kallaho isna waa tog kale aroor kastaba inuu ku kallaho caqiiq ama butxaan ku kallaho kee jecel fayaأtiya minhu uu kala yimaado binaaqatayni laba halaad kawmaawayni oo kursiyo waaweyn eh, tasniyatu kawmaa weeyaan asha kuriska weyn baa kawmaa la yidhaha fii gayri ismin dembi la-aan kuwu soo kuwu soo dhacay midna aan ahayn xalaal ah walaa qaطca raximin walaa qaطci raximin qaraabo goys la'aan ah oo qarabo aanu ku goynin faqaaluu markaasay qulnaa waxaan nidhi yaa rasuula اllahi kulunaa yuxibu dalik dhammaantay taa wada jecellahay yaa diidaya taa faqaala markaasuu wuxuu yidhi fala an yaqduwa axadukum midkiin inuu ku kallaho ila almasjid masjidka usoo kallaho fayatacallamu uu barto aw yaqra'a aayatayni min kitaab illah ama laba aayadoodo kitaabka ilahay u aqriyo laba aayadoodo kitabka ilahay inuu soo barto oonu aqoonin ama laba uu si yaqaanay uu aqriyo ayaa khayrun lahu uga fiican min naaqatayni laba halaad wa halaaثun saddex aayadood baana khayrun lahu min halaaثin saddex halaad uga fiican wa arbacun khayrun min arbacin wa hamsun eh, min wa miman acdaadina min alibil iyo inta tiradooda inba eh, inta isku tiro ahoo aayadihi qur'aana aba aayadi iyo geelaba aayadhaasa ka fiican boqol toban aayadood oo bartaa toban halaad uga fiican boqol aayadood oo bartaa boqol halaad uga baabu mثل man yqرأ الqur'ana وman laa yqرأhu عan abi muسى الأشعري رadي الله عanه qاal qaala rasuulu الlahi slى الlaهu عaليهi وasلم feeriya marka xadiidkan kada soo socda dadku afar u qaybinaya marka qur'aanka laga feeriyo afar buu u qaybinaya maثl الmuؤmin اladي yqرأ الqur'ana maثl الأkruja qofka muؤminka ahee qur'aanka aqriyaayo muؤminka saalixa ah weeyaan yani muؤminka wanaagsan ah qur'aanka aqriyayaani kuna camal falaayo wuxuu la mid yahay utrujaduu la mid yahay utrujada waa nooc min alfaakiha oo waxay yidhahaan min fasiilati burtuqaal bay yidhahaan burtuqaalka maaha laakiin waa noociisa oo kale maxay kagala mid tahay riixuhaa طayibun wa طacmuhaa طayib urteedu waa wanaagsan tahay dhadhankeeduna waa macaan yahay marka daahirkeeda iyo baatinkeedu waa fiican yahay weeyaan marka qofka mu'minka ah baatinkiisii waa fiican yaho imaan buu ku camilan yahay daahirkiisina waa fiican yaho kol qur-aanka aqriyayo sawkiisii la maqlayay tahajudkiisii qur-aankii ku tukanayay iyo muuqaalkiisina waa fiican yahay maqbarkiisina waa fiican yahay wamahalu lmu'mini aladii laa yaqra'u lqur'aan wa bihi yani qofka mu'minka ah qur-aanka rumaysan laakiin qur-aanka aan aqoonin aan baranin laakiin qur'aanka macaanidiisa iyo waxyaalahaasuu qur-aanku ka hadlaayay iyo cilmi dhagood intuu u leeyahay wixii xaraamana iska daayo wixii waajiba sameeyo sidaasihi mathalu tamra timir buu la mid yahay laa riixa lahaa qurma leh waطcamuhaa xulwuna dhankeeduna waa macaan yahay marka iyadana baatinkeediibaa wanaagsan daahirka male iya daahir wanaagsan iyadu maleh baatinkiibaa si fiican marka kaasuna saasuu kagala mid yahay baaطinkiisu waa wanaagsan yahay daahirkiisuse daahir loo bogo oo sidaasa ma leh ومثل المناaفق الذي يقرأ القرآن مثل الرyحاaنة منaaفقa qرآaنka wuxuu la mid yahay نفاaqaasna ama kolkaa نفاaq cmل ha ahaado ama نفاaq الإيmaan ha ahaado نفاaq الcmل marka waxaa weeyaan qofkii wixii uu yaqaanay aan ku camal falaynin qur'aankii waa yaqaanaa waa aqriyaya laakiin kuma camal falayo oo ku shaqaysanaya kaasi wuxuu la mid yahay reexaanadoo kale lami daahirkiisaa fiican isaga ninkaas waa xaafid alqur'aan oo qur'aanka subaca aayaddiisu ma gafto oo waxaasa daahirkiisa awalsaa wanaagsan baa la arkaya laakiin baatinkiisa baa karaw riixuhaa طayibun raaixadeedu waa fiican tahay wطcamuhaa marur dhaqankeeduna waa qaraar yahay kana marka isagana baatinkiisiibaa faasida daahirkiisiibaa fiican wmaثl اlmunaafiqi aladii laa yaqra'u اlqur'aan ka maثli اxandla geedka xandaladuu la ah, yahay qaradameeraadkuu la yahay laysa lahaa riixun riix ma leh laakiin riix qabiis ay weliba leedahay riix qabiis ay leedahay waطacmuha marur dhadhankeeduna waa qaraar yahay reexdeeduna wuxuu tahay marka isaga daahirkiisa iyo baatinkiisa waa labadaba qara ayb marka qur'aanka qofka xaafidulqur'aanka ahee ammaanta leh siduu xadiidkanuba uu tilmaamayo marka waa qofka ku camalfala qur-aanka ku camalfala weeyaan xadiid kale weliba laba sharti buu u sheegaayo xaamil alqur'aan ayr mxuaha غayr اlgaali fiihi wاljaafi canhu labadaasuu shardi buu leeyahay qofka ida qur'aanka lagu ammaanay xaafid qur'aanka ammaanta liya ma wadaa qofka qur'aanka ka diyo oo dhanba ma aha waa qofkii qur'aankii ku camal fala muxuu ahaaye aan xaddiisiina dhaafinin mutashadid aan ahaynoo waxaan qur'aanku meelo aanu qur'aanku aanu ulajeedadiisa ahayn aan ku fasiranaynin mxu ahaayaan camalfalkiisa inay ka tageen ku camalfalayay oo macaanidii xaqiiqada ahayd ee tusanaysa ee mxuahay luqadii lagu soo dejiyey ay keenayso ugu camalfalaaya sidaa u qaadanaya kaas labadaa shardi u marka leeyahy qofkii kale marka qur-aanka intuu iska aqriya aan ku camalfalayninu isagu kaa munaafiqaasuu gelaya daahirkiisa unbaa fiican mooya baatinkiisii dhabarkiisa weeyaan ma soo gelaya ammaantaas iyo ajrigaas xamila qur-aanka loo sheegayo baabun fi lmaahiri biاlqur'aani waladii yashtaddu calayhi qofka xaadiqa qur'aanka ku noqday iyo iyo qofka uu ku adegaya qur'aanka u dhibaya ee ka joog joogsanaya gafgafaya siday kale yihiin عن عائشةa رضي الله عنها qالت qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الmاahiru بالqur'آن مع السفرة الكرام الbrرة qofka maahirka ku ah qur'aanka ee aad u jebiyey aan gafaynina si fiican u yaqaanaayo maa safra safra waa jamcu saafir yani safir safirna malaa'igta rususha waasitada ahee laba shay isku xidhaba safir lagu magacaaba marka maca almalaa'ika alkiraami albarara waladii yaqra'u alqur'aana ka qur'aanka aqriya wayatatactacu fiihi yani yatawaqafu fiihi wayukhطi'u fiihi u joog iyo gafgafaana wa huwa calayhi shaaqun dhibayana lahu ajraan laba ajri buu leeyahay qofka qur'aanka aqriya ee yaqaano ee laakiin gafka badan ee qur'aanka xifdigiisa u dhibaayo waxaa weeye isna laba ajri buu leeyahay dhibiddaa marka uu sheegayana laba see labada way noqotay inuu xifdigu ku adag yahay iyo inuu nudqigu ku adag yahay dadka sida dadka sidii iyagoo waaweyn qofka dad ku bilaaba maalan qur-aanka barashadiisa ku bilaabay iyo waxaa jira marka erayo aad u dhibaya oo dhawaaqiisa uu ku culus yahay marka iyaguna ay rabaan inay saxaanoo si taxay ugu laakiin ayna karaynin oo daaweyninka iyo carabkooda si kale ku tegayo u diidayo aduu mxuaha labadaa nooc miduu noqdaba qofkii qur-aanka aqriyaya qur-aankii barashadiisiina ay dhib ku tahay isaguna aan daynaynin laba ajri buu leeyahay ajru mashaqa wa ajri alqiraaca buu leeyahay kaa kalaateed marka kasii ajir badanoo dee isaguna marxaladaas ilen soo maray oo waa kala horreeyey oo markaa ilaa u marxalat almahaara u gaadhay baabu نزuل السakiinaةi لqراءaة الqur'an عن الbarاء رadي الله عanه qaal kana rajul yqرأu suuraة الkهf nin baa suuraة الkهfi aqriyayey ninkaasuna wuxuu ahaa usayd ibn xudayr usayd ibn xudayr buu ahaa radي allahu canhu wa cindahu farasu marbuuط bshaطanayn shaطanayn yani bxablayn xablayni طawiilayn faras agtiisana waxaa joogay faras oo ku xidhan laba xadhig ku xidhan fahashiyatu saxaaba daruur baad dusha kaga timi daruur baad soo dabasho soo hadhaysay fajacalat tadnuu wa tadnuu waxay bilowday inay soo dhawaato soo dhawaato oo soo degto wajacala farasuhu yanfiru minhaa faraskiisa waa inuu ka dido isagoo daruurtaa ka didaayo falamaa asbaxa marka kolkuu joojiyana faraskii waa istaagaya hortayra gurigiisa uu ku aqriyay faraskuna arbaahu ku xidhnaa wiilkiisoo yaxya la yidhaahana faraska agtiisuu jiifay marka kolkuu suuratulkahfi uu aqriyo ayuu faraskii didaya markuu joojiyo oo faraskii istaagaya dhowr goor markuu sidaa yeelay ayuu soo baxay markaasuu arkay wax daruur oo kale aad moodo oo hawaanis waxu eegayna ka iftimayaan oo usoo dhawaayo soo horeeyey markaasuu joojiyey faraskiibuu wiilkii inuu ku joogsado uga boqo markaasuu ka joojiyey wixiina waa tegey markaasuu aroortiibuu nebigu u sheegaya falama asbaxa ata nabiya sala allahu alay slam fadakara dalika lah faqaal tilka sakiina tanazalat lilqur'aan taas waa sakiino oo qur'aanka usoo degtay sakiinadan marka waxaa lagu fasira nooc min almalaa'ika nooc min almalaa'ika weeyaan oo qur'aanka dhegaysigiisa usoo degtay malaa'igta ila khayrka iyo wanaagay jeceshahay oo qur'aanka muxuu ahay dhegaysigiisa ayay jeceshahay oo meeshii dikri ilaahay lagu hayo dhanba way yimaadaan oo way ka qayb galaan ibnu salax ayaa waxaa laga sheegay fataawidiisa ku jirta inuu yidhi malaa'igtu qur'aanka ma taqaano ma xadيiث ma ma waa fatwى min caalim min culamaaء xadيiث walf marka isaguna waxaa laga yaabaa xadiidkan iyo xadiid lamida iyo un ka fahmay haddii la yidhaha sheegin marka wuxuu leey malaa'igtu qur-aanka ma taqaano ma aqriya taqaano oo inay bani aadamka ka dhegaysatay ku dadaashaayo meesha qur-aan lagu aqriyaba u timaata kolle malaa'igtu qur-aanka waa dhegaysataa oo ku raaxaysataa oo ayb وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أنه سيد بن xضyr xadiidkii naftiisii oo qisadii صxaabi kale uu sheegayo baynama huwa laylaة yaqرأ fii marbadihi isagoo marbadkiisa ku aqriyaya marbadkana waxaa la yidhaahaa meesha muxuu ahaaye meesha lagu lagu qalajiyo timirta lagu waro timirta meesha kolka la soo gooyo lagu waro ayaa marbad la yidhaahaa sida badarka meesha adab goob miyaa la yidhaha meesha loo xaaro ee lagu lagu tumay ee lagu ha halkaas oo kale baa marbad la yidhaaha isagoo halkaas eh, jooga eh, id dakala id jaalat farasuhu faraskiisii baa diday faqara'a waa aqriyay uma jaalat waa diday eh, faraskii baa diday faqara'a waa aqriyay uma jaalat aydan haddana mar labaad saddexaad bay diday markuu qira'ada joojiyana waa joogsanaysaa markuu qira'adii bilaabana waa didaysaa faraskii qaala usayd usayd baa wuxuu yidhi fakhashiitu an taqa'a yaxyaa inay yaxya ku joogsato ayaan uga baqay yaxyaan waa wiilkiisiyo meesha hurday weeyaan fa qumtu ilayha waan u kacay faidaa waa soo waa soo baxay marka meel horteeda ku jira qaymadiian waxay tahay mooyaan meel badka dhexdiisaa faidaa midlu dulla fawqa ra'si wax dallaayad oo kale ah oo madaxayga dul joogaan arkay fiiha amhaalu suruj asuruj waa jamcu siraaj wax faanuusyo oo kale ihina oo ka dhex iftiimayaan ayb facarajat waad kortay korba u kacday fi ljaw xataa ma araaha ilaan arkin iga qarsoontayna qaala faqadawtu calىa rasuuli الlahi salى الlه alay slm rsulka ilah baan kusoo kallahay faqultu ya rasuula الlah baynamaa ana albaarixa xalay mar aan anigu xalay min jawfi اleyl habeenka habeen barkii aqra'u fii marbadi aan goobtaydaa ku aqriyayey isjaalad farasiiyo faraskayga diday faraskaygii baa diday faraska ka lab iyo ka dhadig labada faras waa la yidhaahdaa marka hadda faras dhadig baa laga wadaa oo jaalad buu leeyahay jaalad yani nafara marka ka lab waxaa gaar isaga loo yidhaha xisaan xisaan baa la yidhaha midka lab laakiin faras kol haddii la yidhaha labadaba oo u dhexeeya faqaala rasuulu llahi sala alla alay sl rsulka ilahi baa marka wuxuu yidhi iqra ibna xudayr aqri ina xudayrow ha joojinin qaala faqara'tu waan aqriyay uma jaalat aydan haddana waa diday waqaala rasuulu llahi sala allau alay slm iqra' ibna xudayr qaala faqara'tu uma jaalat aydan mar saddexaadna waqaala rasuulu llahi sala la slm iqra' ibna xudayr wadci xudayro qaala fansaraftu waan ka joogtay yani salaad buu ku aqriyay salaaddii buu ka baxay wa kaana yaxyaa qariiban minhaa yaxyaa u dhowaa khashiitu an tata'ahu inay ku joogsataan oga baqay fara'aytu waxaan arkay midla dulla fiiha amhaalu suruj ay faanuusyo kale ay ku jiraan Eh, carajad marka waa kortay fi ljawi xataa maa araaha faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam tilka almalaa'ika asakiinadi riwaayadii hore ee riwaayati muxuu ahay eh, eh, albara ibni caazib ahayd lajeedadiibay riwayada mufasiraysaa feriya taas waa malaa'ig kaana tasmacu laka ku dhegaysanaysay tastamicu laka ku dhegaysanaysay walow qara'ta haddaad aqri'i lahaydna la asbaxad waa waa beriisan lahayd yaraaha naasu iyadoo dadku arkayaan maa tastakiru minhu aan iska qarinaynin ma ayna tagteen dadkoo dhan waa soo baxeene ma ayna tagteen oo ilaa aad haduu joojiso mayna soo baxin sidaas marka suuradantada cabaad ibn bishr somayna soo qaado sirtaalka isagoo aqriyaya habeen tahajudaya jeeshna waardeynaya nin gaado oo daba socday uu fallaareeyey oo hadda intuu meesha uga dhisay intuu iska qabixiyo iska dhigay suuraddiina aanu joojinaynin ka watay uu fallaadhi hadda ku soo iska joojinay oo goortii dambe yii kolkii la weydiiye uu yidhi haddaanan waadiihu nebigu igu hadleeyay inuu baylaha aanan ka baqaynin naftu baa iga dhacday maana joojiya suuradda jacaylka u qoray baabun laa xasada ilaa fitnatayni kamasha ma jirto laba shay mooyaane yani wax istaahila in la isku kanto oo latamaniyo o layidha allo yaa kaasoo kale kaa dhigaayo laba shay un baa jirta maaha ma dhacdo oo dadku wax isku kantaan labadaas un weeye ma aha wax sharci ahaan ku habboon in qofkii lagu arko lagu kanto oo lagula tartamo laba shay baa jira عن سالم عن أبيه رضي الله عنه سالم أبيه وعبدالله بن عمر سالم بن عبدالله بن عمر ba aabihiis cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهuma wuxuu ka warinaya عن النبي صلى الله عليه وسلم laa xasada ilaa fi xasadka hadda waxaa laga wadaa qibqaa laga wadaa xasad macnihiisu waxa weeyaan qofkii oo wax wanaaga lagu arko loo quuri waayo oo laiska jeclayso waxaas inuu qofkaasu alla seejiyo uu ka baaba'o layidhaha waxaan siduu ku helay allo yaa ka qaada taas la yidhaha taas iyada taasaa xasad la yidhaha taas sida uma fiicna sina uma fiicna laakiin tan oo qibqa laga wada hadda xasadkan kada qibsaduna waxa weeyaan tamanii xusuul mili nicmati اlgayr qof kale oo nicmo lagu arkay oo la jeclaysto inay siisoo kale noqoto algaa siisoo kaa dhigan la yidhaah taas marka waxaas hadduu khayr yahay khayr weeyo waa fiican taas marka hadda taasaa laga wada rajulun nin weeye midka hore aataahu allahu alla uu siiyey alqur'aana qur'aanka uu siiye qur'aanka u baray wa huwa yaquumu bihi ku tukanaya habeenka kusoo jeedaya ana alleyli wa ana annahaar yani saacaati leyli saacati nahaar habeen iyo maalin aqrsanaya ku cibaadaysanaya kii labaadna waxaa wa rajulu aataahu allahu maalan qofku ilaahay maal siiyey fa huwa yunfiquhu bixinaya ana alleyl wa ana annahaar saacaati lleyl wa saacati nahaar labadaa qof unbaa istaahila in la yidhaha allow yayo soo kale qaadi qofkii sidoodoo kale tamaniyaana ajarkood oo kalu leeyahy ajarkoodu kelileey qofkii intuu arko qof ilaahay qur'aanka iyo cilmiga intuu bare ku cibaadaysanayay oo qur-aankii ku taajudayay oo aqriyaya oo cilmigiisii dadka ku anfacayo oo dadka wax ku barayo oo mxua dadka ugu fidiyoonayo oo qofkii intuu arka allo hebel oo kale yaa qaadhiga qur-aanka dan sidiis oo kale u aqaano sidiis oo kale ana ugu cibaadaysan lahaa yidhaaha ajriga waa iskagala mid maalkana waa sida kale wixii cagsigiisuna waa sida kale sida xadiidkii mxua mxuaha abu kabshat alanmari radi allahu canhu xadiidkii uu wariyey in nabiga sala slam dadka u afar u kala qaado kor u kala qaaday sidaas kale sheegaya marka qofkii xaalad qof wanaagsan intuu ku arko xagga diinta ku wanaagsan tamaniye sidiisoo kale in alla ka dhigo hadduu oo kale aan noqdo sidiisoo kalean yeeli lahaa ilaahayu ajirkiis ajirkiisoo kale u leeyahay qofkii qof xunoo faasiqoo intuu maal ilaahay siiyey maalkiisa macaasida ku samaynayo oo ku tumanaya intuu arko yidhaaho alla ya kaasoo ayaan badan kaasoo kale haddaan ahay sidiisoo kale haddaan maal lehay sidiisoo kale aan u raaxaysan lahaa ajirkiisu wuxuu leeyahy dembigiisoo kale raaxo aanu qaadanin baa loo ciqaabaya baab alأmru btacaahud الqur'ani bikahrati الtilaawa amarka la isfaray qur'aanka ka warhayntiisa in qira'adiisa la badiyo si aan loo ilaawin عن cabd للhi بن cمر رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal إنmaa mثل صاaحب القرآن qofka qur'aanka yaqaana xaaladiisu waxay la mid tahay ka maثل الإبل المcaqلة geel eh, la jilid xelay oo kale bay la tahay in caahada calayha haddii uu ka warhayo oo hadba xariga u dhuujiyo oo soo fiiriyo si dabactatay amsakahaa ah, waa haynayaa geli waa u joogayaa wain aطlaqaha hadduu furana dahabat waa tegaysa ina qofki qur yaqaana waa sidaas hadduu faraha ka qaadana waa ka baxsanaya hadduu hadba marka uu aqriyo oo meeshii uu yidhaaho meesha kasoo waa kugu yara cuslaata waa si ilaawaysaa cusboonaysiiyo oo ku celceliya waa u joogaya qur-aanka عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم بئس ma لأحadihim بئsa ma wxa ma لأحadihim midkood wuxuu leeyahay baa xun dadku waxay yidhaahaan ereye ay dadku caado ka dhigteen ay yidhaaheen waa xun yihiin yaquulu inuu yidhaaho nasiitu aayata kada wa kada aayad heblaayo waan ilaaway inuu yidhaahayo waa eray xun aayad heblaaye waa ilaaway suurad heblaaye waa ilaaway juz hebel waa iga baxsaday waa iska ilaaliya lafdigaas oo kale bal huwa nusiya waa la ilowsiiyey ha yidhaaho waa la ilowsiiyey waan ilaaway aanu dhehine waa la ilowsiiyey ha yidhaaho ayb marka eraygaa waan ilaawaydaasu nebiga alayh sala sl nacaya ilan ihmaal buu tusinaya anaa ilaaway haddaad tidhahda anaana farha ka qaaday oo marka haddaad tidhahda waa ilaah baa ilowsiiyey yani anu waa dadaalayay waa aqrin jiray ukun waa ilaah arrintiisa mayga qaalib noqotay oo waan ilaa waa la ilowsiiyey sida inuu yidhaaha weeye istankiru lqur'aana qur'aanka aqrista falahu wa ashaddu isagaa ka daran tafasiyan baxsashada min suduuri rijaal ragga laabihiisa uu ka baxsado min anacami fii cuquuliha min annacami bicuquuliha xoolaha ka baxsadkooda ay ka baxsadaan jilib xorkooda ay la baxsadaan xarkaha siday u goostaan xoola u goostaan uga baxsadaan si ka daran buu dadka qalbigiisa uga baxa qur'aanku ka warhayo oo ha ilaawina oo ha sii daynina baabu taxsiini اqur'aani taxsiin الsawt biqira'ati اlqur'aan codka oo la qurxiyo oo qur'aanka aqrintiisa lagu qurxiyo عن أbي هريرةa رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول maa adina allahu lishayin yani ma stamaca allahu lishay ilahay wax ma dhegaysto maa adina siduu u dhegaysto linabiyin xasani sawti nebi cod quruxsan yataغannaa bilqur'aan oo qur'aanka ku luuqaynaya siduu ilaahay u dhegaysto wuxuu u dhegaystaayo ma jiro yani ilahay aad buu u dhegaystaa aad buu ugu farxaya yajharu bihi yataغannaada marka fasirkeedii weeye yajharu bihi oo la jahraaya mahaynu jajabinayo oo sida muxuu ahay ku aragteen idaacaadka dadka idaacada ka aqriya qaarkood ay u galaan ee ay xadda kaga baxaan iyo taas macna qaniga taas lagama wado jahri baa lagu wada nebi cod quruxsan oo codkiisa cod tabiiciya qur-aanka ku aqriyaya oo u dhashay ku aqriyaya oo qur-aankiina la jaaraya ilaahay siduu u dhegaysto wuxuu dhegaystaayo ma jiro marka qur-aanka dhegaysigiisuna waa fiican yahay qof qaari ahoo xasanu sawt ahoo xaqiisii qur-aanka siinaya aan xadda kaga baxaynin markee qiraa'adiisa la maqlo in la dhegaysto ama raadiyo ha ka aqriyayo ama masjidkiiba sawtkiisa toos aad uga maqlaysid ay noqotaba وعn أbي burdةa عن أbي موسى رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لأbي موسى nebiga عalيه الصلاة وسلام abu muسى الأشعري bu wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddaad i arki lahayd وأna أstamicu qراءataka anoo qرا'adaada dhegaysanaya abu muسى aلأشcrي aad ba u cod quruxsana allahu canه markaasuu nebigu عalيه الصلaaةu wasalaam abu muسى habeen qur'aanka akrisanaya ku tahajudaya oo nebigu maqlay markaasuu dhegaysanayay haddaad arki lahayd abu muسى oo anigoo ku dhegaysanaya albaarixata xalay qرا'adaada dhegaysanaya laqad uutiita waxaa lagu siiyey mizmaara min mazaamiiri ali daawuud reer daawuud codadkoodi sawdkoodii imaarka sawd baa laga wada sawtan min aswaati daawuud daawuud codadkiisii baa mid laga wax lagaa siiyey marka daawuud baa tawraad markuu aqriyayo cod quruxsanaayo cod qureexiisaasi shimbirihii iyo xayawaanaadkiisii iyo isugu imaan jireenoo markay la aqriya wuxuu ku tasbiixsanayana waay la tasbiixsan jireen tasbiixda qaadayo inaa sakrna jibaala macahu yusabbixna bilcashiyi wاlishraaq yaa jibaalu awbi macahu wطayr marka waxaa la jiibin jirtay oo la tasbasanaya buuraha iyo shimbiriha la tasbisan jirtay marka waa cod buruxsanaa codkii daawuud oo kale baa lagu siiyey codkii daawud baa wax lagaa siiyey buu leeyay markaas abu muusana wuxuu ugu jawaabay nebiga alayh sala wuxuu yidhi low kuntu aclamu anaka tastamicu laxabartuhu laka taxbiiraa yani waan qurxin lahaa weliba aad baan usoo qurxin lahaa wtiga jana baabu tarjiici fi qira'ati اlqur'aan tarjiic macnihiisu waxa weeyaan ku celcelinta qofka kolka maki iyo in la dheereeyo oo marka ilaa xuruf kale ka dhalato baa la yidhaaha marka kaasu jaa-is baa inay waa ma banaana adaka iyo aad dadka qaarkood ku allah ay si yidhahan markay aaraamayaan iyo taas kale in qur-aankii loo aqriyo ma banaanta mise ma banaana xadiidkan cabdullahi ibni muqafal ee soo socda fiiriya can mucaawiyaةa bni qurata qaala samictu cabdullahi bna muqafalin اlmuzaniy radia allahu canhu yaquul qara'a الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama caama alfatxi fii masiirihi fii masiirin lahu suurat alfatxi sanadkii uu ka qabsaday sanadkii sideedaada ah ayuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam suurat lfatxi u aqriyay inaa fatxnaa laka fatxan mubiina ayuu aqriyey suuraddaasuna sanadkaas sanadkii lixaad bay soo degtay sanadkii lixaad akhirkiisii markii xudaybiye heshiiskeedii la gaadhay laga noqonayay bay soo degtay marka suuradaasa farxigaasa kasii warrantay fatxu maka markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka soo gelayay ee maka uu qabsaday uu nebiga calayhi salaatu wasalaam suuraddii ka warramaysay buu aqriyayay nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa raaxilatiyaashiisa dusheedu ku aqriyey farajaca fii qiraa'atihi qiraa'adiisii buu tarjiicaas uu sameeyey qaala mucaawiya mucaawiyatu bnu qura wuxuu yidhi lawlaa an anii akhaafu haddaanan ka baqayn an yajtamaca calaya naasu in dadku ugu soo ururaan laxakaytu lakum qiraa'atahu qiraa'adiisii baan idin jeli lahaa marka cabdullahi ibnu muqafal waa jilay qiraa'adii nebiga alayh isalaatu wasalaam mucaawiyat ibnu qurana marka waa jeli laha lakin wala dadka inay daawadaan ay usoo ururaan ayaan ka baqayaa weliba wuxuu ku jilay cabdullahi ibnu muqafal markuu tilmaamayay inuu nebigu alayh salat u lahaa marka markii intuu dheeraynay markii ay hamazaad ka dhalanayeen marka xadiidkan kada waxaa loo deliishadaan noocaasoo kale inay banaanta a'immada qaar u deliishadaan qaarna waxay ku fasiraan nebiga hashaa ruxaysay nebiga alayh isalaatu wasalaam waa akriyayo marka muduudana waa la imaanayay lakiin hal buu fursanaa isagoo markaa qofkii isagoo dhaqdhaqaaqaya codkiina uu jiidayo codkii waa kala googo-ayaa soma marka ma ahayn mid u camdeen ma ahayn hashaa ruxideeda ay ahayd baysaa yidhaahaan kolleyba mas'aladan waa mas'ala khilaafiya oo a'immadu ay aada iyo aada isugu khilaafaan oo tafsiir abri ah muqadimadiisa iyo uu aad uga sheekeeyey oo aaraadi iyo riwaayadka ku jira iyo waxyaalaha u sheegay lakiin kolkaas waxaa weeyaan haddii ayna ayna xad inta lagaga baxo aanay shabihin hinaha iyo aswaat ruhbaan iyo waxyaalaha kuwa laga diga ee xadiidka nahiyinaysa kusoo arortay aanay jirin kuwaas isaga marka waxaa weeyaan qaطcan waa muxaram waa isku waafaqan noocaas oo kale xaraam ay yihiin weliba kas waxay ku masilaan ama yafcalu quraau lmasriyuuna amaama muluukihim wa waa zamano hore hadda zamanka dhaba ma kasii daran marka qura'da masriyiinta qaarkood aad bay qira'adoodu ay uga hadda uga baxsan tahay oo aad mutafaq alaa alaa mxuha horma inay gelaysa cabdibakr mise qaarkood iyo abulcali shucayshi nin iyo nimankaasu waxaad odhanaysaa qira'adkoodaas hadda waa ka bixi bab اljahri bاlqirاءة bالleyl والاstimaaci laha عan caaishaةa radي allahu canha ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm samca rajula yaqrأu min alleyl nin habeenkii aqriyaya buu maqlay nebigu alayh الsalaatu wasalaam masjidka ku aqriyaya oo tukanaya faqaala markaasuu yihi yarxamuhu اllah allah u naxariisto laqad dakaranii wuxuu i xusuusiyey aayata kada wakada aada heblaayuu i xusuusiyey kuntu asqadtuha min suurati kada wakada aan ka tegey suurad heblaayo mar aan aqriyayey aad heblaayo oon dhaafay ka tegay iyuu xusuusiya nebiga marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam qur-aanka markuu akriyayo kolka kolka tabliiqa uu yahay ee ummadda uu gaarsiinayo isagu ma gashi jirin kolka ilaahay waa ka yidhi mxu aha ina jamah qur'aanahu faida qara'naahu fatabia qur'aanahu marka saa iyada waa lagu ballanqaaday laakiin qofku qiraa'ada caadiga intuu akrisanayo aynu ku tukanhayo ama ku cibaadaysanayo kolba qaarkood waa dhici jirtay inuu busho nabiga alayh salatu wasalam ka joogsato ama aayad uu ka boodo marka aayad uu ka booday nabiga alayh salatu mar aqriyayo nin kale aqriyaya maqlay ninkaasuna wuxuu ahaa saalim mawla عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم يقرأ سورة الفرقان hishaam ibni xakiim ibni xizaam oo qur-aanka aaswaat lfuqaha aqriyaheeda ayaan maqlay calaa ayri maa aqra'uhaa sidaan u aqriya si ka duwan sidaan u aqriyi jireen aan uga aqaanin nebigu iigu mariyey si aan ahayn isugu aqriya ayaan maqlay wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aqra'aniha rasuulka ilaahay baana ii aqriyay o ii meeriyey fakidtu waana ku tukanaya salaad buu marka hishaam kolkaa ku jiray hishaam ibni xakiim salaad buu ku jiray fakidtu waxaan ku dhowaaday an acjala calayhi inaan ku degdego uma amhaltuhu haddana waan furtay waan isxajiyo salaadda ka baxay isug baan isii insarafa ilaa u ka baxay uma lababtuhu biridaa'ihi gu'isii baan markaa ku ceejiyey labba halkan dhuunta a la laabta ayaa labba la yidhaha marka gu'isii baan halkaas dhuunta kaga qabtay gu'i baan ku dabay fa bihi rasuula allahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baan u keenay anigu jiidaya rasuulka ilahi u keena faqultu ya rasuula allah inii samictu hada yaqra'u suuraةa alfurqaan calىa gayri ma aqra'taniiha ninkanaan waxaan maqlay isagoo suurat furqaan u aqriyaya sidaad iigu aqriyay si ka duwan faqaala rasuulu llahi salى اlahu alay slm arsilhu sida iqra iqra ya hishaam hishaam aqri وأقرئ فقرأ wuu أqriya القراءaة اlatي samictuhu yqرأ qira'adii isagoo akriyaya aan ka maqlay kii buu u akriyey faqaala rasuulu llahi sala la sl markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi haakadaa unzila taasaa loo soo dejiyey uma qaala lianu haddana wuxuu yidhi iqra' cumar aqri adna aqri buu yidhi faqara'tu waan akriyey faqaal haakadaa unzila taasaa loo soo dejiyey labadiiba ina alqur'aana unzila calaa sabcati axruf qur'aanka waxaa lagu soo dejiyey saddex xaraf yani saddex dariiqadood saddex kayfiyadood toddobaad ujeeda toddoba kayfiyadood baa lagu soo dejiyey toddobadaas xarafe marka la sheegayaayo ma aha toddobadaas qiraa'eedka la yaqaano ma aha ee toddobadaas marka tafsiirkooda aad iyo aad ba aqwaal fara badan ugu jirta aad iyo aad aad ba aqwaal fara badan ugu jirtaa maxaa hata ugu rajaxan ra'yiguu doortay ibnu ibnu jazari yani saddex toddoba mxuaha kayfiyadood oo taqdiim iyo taakhiir iyo xadfi iyo ziyaada iyo waxyaala sidaasa abuu qur'aanku yahay meel baa ahay xaraf xaraf lagu bedelo xaraf xaraf laga soo horraysiiyo xaraf mxuahay qira'ana uu ka go-an yahay qira'ana uu ku jiro meel sidaas oo kale aba qur'aanku usoo degay iqra'uuhu iqra'uu aqri'a maa tayasara minhu qof walba yani sidaa u baratay u akri sidaad u baratay laakiin si manquula nebiga alayh sala slam laga soo wariyey oo qiraa'aadka midooda waafaqsan haddii ay tahay sidaad u aqri qofka kale si kale ku u aqriyayaad aragto ku gafxugmin ku gafxugmin ilaa inaad markaad taqaano qiraa'adka o dhan intaad jaamic tahay oo qur-aanka qiraa'adka riwaayadka qur-aanka ku yimid o dhan intaad wad taqaano qiraa'adan inayna qiraa'adkii ku jirin aad og tahay ama intaad muxuahay carabigiiba inaanu ku asaxaynin aad taqaano mooyaane kolka khata inuu yahay ku caddahay mooyaane ubay ibna kacabna sidan oo kale ayaa isagana qabsatay oo nin siduu u aqriyay si aan nin u aqriyay intuu maqlay sidan oo kale nebiguna alayh salatu waslam ku yidhi baabu qira'ati الnabiy salى اllahu عalيه waslm alqur'ana عalى غayrihi عan anas bni maliki radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala liubay bni kacb nebiga ubay ibni kacbigu wuxuu ku yidhi ina allaha عaزa wajل amaranii an aqra'a calayka lam yakun اladiina kafaruu suuradda inaan kaaga soo baxo inaan kugu aqriyo ilaahay amray buu leeya yani kolkaasna marka qofkaas waxaasu ku kor aqriyay marka la yidhaaho inuu arday oo kale yahay baa loo mxu ay keenaysaa qaala qaala markaasu wuxuu yidhi ubay baa wuxuu yidhi wasamaanii laka ama ilaahay baa ii magac dhawey ubay ibni kacab miyuu ilaahay ku yidhi qaala nacam qaala fabakaa wax weeyey ubay ibni kacab farax buu la ooyaa farax buu la ooyay markii la weydiiyey marka wuxuu jiray aan ku faraxday magacdhamidda ilah ku magacdhamay la yidhi buu odhan jiray qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafrax marka fadiiladaas ilaahay uu siiyey ee magacdhawiddaa ilaahay rasuulkiisa u magacdhabay amray in suuraddaas gaar isaga loogu aqriyo ayuu ku farxay ubay radi allahu canhu baabu qira'ati الnabiy salى الlaه alay slm qur'ana clى اljin عن cاamr huwa شhعبي cاamr بن سرحبيل الشhعبي qaala sألت علqمة علqمة بن qays النخعي ayaan waxaan weydiiyey hal kana بن مسعوud شhahida mعa rasuuli الlahi صلى الlه عليه وسلم laylaة الجin habeenkii jinniga jinniga qur'aanka uu nebigu u marin jiray ma mala socday cabdاللahi بن مسعوud masjidkan gada masjid اljini hadda la yidhaaho ee maarka boostada maka ku dhow meelaha hataa lagu tilmaamay meeshuu nebigu alay slam kula kulmay jinka marka meesha masjidkiisa masjid ljini baa lagu magacay meeshi baa laga dhisay baa la yidhaha mala socday marka cabdillahi bn mascuud mala joogay qaala calqama calqama wuxuu yidhi ana sa'altu bna mascuudin faqultu hal shahida axadu minkum maca rasuuli اllahi salى الlahu alay slm laylaة اljin habeenkii jirka nebiga qur'aanka u aqrinayay qofna maydikala joogay qaala laa walaakinaa kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam daata layla habeen baan rasuulka ilaahay la joognay caama alfatxi yani fafaqadnaahu waan weynay faltamasnaahu fi alawdiya togagaan ka raadinay wa iyo gollooyinka faqulnaa markaasaan waxaan nidhi istutiira aw iqtiil yani istutiira yani iqtudix waa la afduubay ama jin baa la duulay qaarki niday aw kiramse waa la dilay kaadna lagu dilaa nid qaala fabitnaa bishari laylatin baata bihaa qawmu habeen ay baryaankii ugu xumaa ku barinay nebiga aanan nal jira aanaan ogayn o aan uwelwelayn falamaa markaan waa bariisanay idaa huwa jaa'in min qibali xera dhanka xera isagoo ka yimid xero xaggiisu nagaga yimid faqulnaa markaasa waxaan yaa rasuula allah faqadnaaka faqulnaa faqadnaaka faطalabnaaka falam najidka fabitnaa bishari laylatin baata bihaa qowm faqaal ataanii daaci ljinni jinka rasuulkiisii muxuaha qof ay jinti soo dirsadeen ayaa ii yimid fadahabtu macahu waan raacay faqara'tu calayhim alqur'aan qur'aankaan ku soo akriyey qaala faاnطalaqa bina waa nala tegay nebigu alayh الsalaatu wasalaam faaraanaa wuxuuna tusiyey aahaarahum wa aahaara niiraanihim raadadkoodii iyo raadadkii dabkoodii iyo dabkay ku shiteen meesha wixii buuna tusiyey wasa'aluuhu zaada wasa'aluuhu zaadada intaasa sheekh alalbani wuxuu leeyahay xadiidka kuma jirto waa mudraj waa min kalaami shacbi shacbigan kada ninkan camr shacbi ee xadiidka warinaya ibnu mascuud ka warinaya yaa intaa ku soo daray marka waa inu adi waa xadiid marfuuca laakiin waa mursal buu noqonaya shacbi hadalkan kama yidhaaheen mxuahay xadiid marfuucu ka dhigan yahay s lakin waa mursal intan qadcadaan dama yahay sa'aluuhu zaada tahay bay weydiisteen faqaala markaasu wuxuu yidhi lakum kullu cadmin dukira smu اllahi calayhi yaqacu fii aydiikum awfara maa kaana laxman yani akmala wa atama maa kaana laxman siduu hilib ku ahaa markay ugu badnayd isagoo ah tan weli waxba laga cunin sidiis isagoo ah u buuxa baad laf alla laftii markii la gowracayay bisinka loo qabtay oo dhanbaba aad helaysaan wa kullu bacratin digag kasta iyo taalo walibaba calafun lidawaabikum xoolihiinay calaf u yihiin xoolihiinay birseem iyo u noqonayaan muxuu waxay cunaan u noqonayaan faqaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam falaa tastanjuu bihimaa hakaga darab yeelanina kaga darab yeelanina lafaha iyo zaahibirka laga cunay iyo iyo mxuah iyo saalada fainahumaa طacaamu ikhwaanikum waa walaalihiin cuntadoodi mu'miniinta jinka can macnin qaal samictu abi aabbahay baan maqlay qaala isagoo yidhi samictu masruuqan masruuq sa'altu masruuqan masruuq baan weydiiyey masruuq ibn اlأjdac nin la yidhaha isagoo yar baa la afduuba oo laxado markaasa masruuq loo bixiyey waan waxaan ka waxaan waxaan weydiiyey man aadana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama biاljini laylaة اlqur'an aadana yani aclana yaa ogeysiiyey nebiga alayh salatu yaa u sheegay habeenkii jinka yaa u sheegay nebiga alayh الsalaatu wasalaam qaala faqaala markaasuu masruuq wuxuu yidhi xadaanii abuuka aabbaha baa ii sheegay yani ibn mascuud ibn mascuud aabbahana ka wada marka macnigankada xadiidka warinayaa wuxuu yahay macni ibni cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibni mascuud marka macni aabihii buu ka warinayaa aabihina masruuq buu ka warinaya masruuqna ibn mascuud buu ka warinaya mx cabdiraxmaan aabihiisa aabbaha cabdullahi ibn mascuud baa wuxuu ii sheegay annahu aadanatku bihim shajara inay geed weysiisay geed baa u sheegay u leedahay ayb marka habeenkan kada uu sheegayaay uu leeyahay jinka waxaa nebiga alayh salaat u sheegtay geed baa u sheegay waa habeenkii ma habeenkii makaanba mise habeenkii naqla habeenkii naqla ee midda suurat ilaah uu kaga sheekeeyey suurat axqaaf waid tarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan falama xadaruuhu qaluu ansituu hooyadutaas ahayd min awaail mxua bacda qabla hijra ahayd meel waadi naqla la yidhaha isagoo nabigu alayh الsalaatu wasalaam asxaabtiisii qaarha ay la socdaan oo suuqii majana la odhan jira u socda oo salaaddii subax tujinaya ayay mxuahay jin musaafiriina ay soo mareen oo qura'adiisa ay dhegaysiyen isagoo nebigu aan dareensanayn marka kolkay ka tageen baa loo sheegay habeenkaasuu ka wadaa mise wuxuu ka wadaa habeenkii dambe ee mxuahay xadiidkan xadiid ka horreeyey uu sheegay marka xadiidkan xadiidkii ka horreeyey habeenkii fatxu maka haddii ay tahay waa kii aynu ku soo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay usoo dirsadeen rasuul usoo dirsadeenna rasuulkooda u yeedhay oo nebiguna uu raacay degmadoodii ugu tegey marka waxay og tahay inay leylatu naql ay tahay habeenkan sheegaya baabu istimaaci nabiyi sala allahu alay slam alqur'aana min hayrihi can cabd bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam iqra' calaya alqur'aan qur'aanka igu kor aqri faqaala faqultu ya rasuula allah aqra'u calayka wacalayka unzil maadaan kugu kor aqriyaya ad adigaaba laguu soo dejiyey in adugu lagaa maqla mooyaan adugu inaad qof kale ka maqasho maala u baahan qaala inii ashtahii an asmacahu min gayri inaan qof kale ka maqlana waa jeclahay faqara'tu النساء suuraة النساء baan aqriyey xatىa إida balغtu markaan gaadhay fakayfa إida jiئnaa min kuli أmaة bشhahiidi وajiئnaa bika عalى haؤulaaءi شhahiida markaan halkaa gaadhay rafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday aw غamazanii isaga غamazanii rajul ilىa janbi ama nin dhinacayga jooga qanjiiriyey buu yidhi farafactu ra'sii madaxaan kor u qaaday fara'aytu dumuucahu tasiil kolkuu halkaa joogu nebigu xasbu ka yidhi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh